dadyahow kaca dukaanka xiro dariiqa ka taga dalbada shaado aswaatulkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan dadyahow kaca dukaanka xira dariiqa ka taga dalbada shaado dadyahow kaca dukaanka xira dalbada shahaado diinta difaaca duulanka badiya dulliga diida docda ka toogta diinta difaaca duulanka badiya dulliga diida docda ka toogta docda ka toogta inaan dereerna da ina amro dinta difaaca dinta darajeeya ina dirirna daina amro dinta difaaca dinta darajeeya dadyahow kaca dukanka xeera dariiqa ka taga dalbada shahado dadyahow kaca dukanka xeera dastuurka xoora taaqudka guwa dunidan idilkeed tiinta ku dhaqa diinta ku dhaaqa dadyahow kaca dukanka xira dariiqa ka taga dalbada shahado dadyahow kaca dukanka xira dariiqa ka taga dalbada shahado dalbada shahado dadyahow kaca dukanka xira dariiqa ka taga dalbada shahado